alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluh allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ama bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad labi cabdillaahi muxamed ibnu ismaaciil albukhaariyu raximah llahu tacaala waana dersigeennii tobnaad wuxuuna ka bilaabmanaya xadiiska qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabun ida kariha an yakula maca cabdihi baabun ay hada baabun weeye idaa kariha hadduu necbaysto an yaakula inuu la cuno maca cabdihi addoonkiisa la jirkiisa inuu wax la cuno haddii ruuxii uu dhibsado maxaa xaalkiisu noqonaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana moxamed bnu salaam albikindi qaala ahbarana mahlad ibnu sayd alqurashi wa saduuqun lahu awhaam ahbarana ibnu jurayj cabdilcasiis ibnu cabdilmalik ibnu jurayj qaala ahbaranii abu zubayr waa muxamed ibnu muslim ibnu tadrus annahu samica wuxuu maqlay rajula nin oo yasalu jaabiran jaabir ibnu cabdilaahi weydiinaya can khaadimi rajuli ninka khaadimkiisa iyo shaqaalihiisa idaa kafaahu markuu ka kaafiyo almashaqata dhibta iyo walxara kulaylka uu ka kaafiyo cuntadii karinteedii iyo dhibteedii markuu ka kaafiyo amara nebiyu sal allahu caleyh wasalam nebigu ma farayo an yadcuwahu inuu u yeedho ugu wac cuntadii uu soo sameeyey yacnii hadduu dhibteedii isagu uu tawaliyey inuu ugu yeedho yidhaahdo kaalay ila cun nebigu ma yidhi nacam haa fain kariha axadukum midkiin hadduu necbaysto an yadcama macahu la jirkiisa inuu la cuno addoonkii falyudcimhu yacnii ha quudiyo uklatan cunitaan fii yadihi gacanta ha u geliyo macnaha soo fadhiiso hadduu diido wuxuun gacanta ha u geliyo oo ha sabirsiiyo imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujalladka saddexaad iyo raqamka ah saxiixada ayuu ku saxiix yeelay sheekh naasir raximah allahu tacaala ibnu xibbaanna fii saxiixii ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabun yudcimu alcabda mima yakul wuxuu baabu yahay wuxuu quudinayaa addoonkii wixii uu cunayey ayuu sayidkii uu wax ka siinayaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cabdulaahi ibnu maslama ibnu qacnab alqacnabi qaala xadaanaa marwan ibnu mucaawiyata alfazari can ilfadli ibnu mubashir fadli ibnu mubashir fiihi liinun wa fiihi dacf qaale wuxuu yidhi samictu jaabira bni cabdilaahi baan maqlay radia allaahu canhu yaquulu isagoo leh kaana nebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ahaa yuusii mid dardaarma bilmamluukiina addoommada khayran in loo wanaag sameeyuu dardaarmayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wayaquulu wuxuu odhanayay adcimuuhum quudiya mima ta'kuluuna waxaad cunaysaan wax ka siiya wa albisuuhum u labisoo u xidha min lubuusikum dharkiinna iyo labiskiinna u xidha buu nebigu odhanayay salawaatuullaahi wasalaamu calayh walaa tucadibuu ha cadaabina khalqa allaahi ilaahay wa tacaala khalqigiisa ha cadaabina wataynu soo marnay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi ugu dembeeyey wixii nebigu uu ka dardaarmayay waxay ahayd yacnii inuu nebigu yidhi salawaatuullaahi wasalaamu calayhi asalaah ma malakat aymaanukum salaada iyo wixii midigyadiinnu ay hanteen bayhaqi ayaa fii sunan ku warinaya mujaladka sideedaad yani safxadda sideedaad shaaficina fii musnadihi mujaladka koowaad saddex boqoliyo shan wasaxaxahu alalbaaniyu raximah llahu tacala fi ladabi almufrad qala alimaamu raximah llahu tacala baabun hal yujlisu khadimahu macahu ida akal baabun eh, hada baabun yacnii wuxuu baabu yahay hal yujlisu ma fadhiisanayaa khaadimahu khaadimkiisii shaqaalihiisii macahu la jirkiisa idaa akala markuu wax soo fadhiiso saxanka gacanta ila geli ma odhanaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaana yaxya bnu saciid alqadaan can ismaaciil bni khalidin ismaaciil bni abi khalid albajali alaxmusi abu cabdillaahi yani waaiqa can abiihi aabbihiisna waxa weeye waa abu khaalid albajali waa nin iqa ah can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal allahu aleyh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ida jaaa axadakum midkiin hadduu ula yimaado khaadimuhu khaadimkiisa iyo adeegihiisii hadduu u keeno bidacaamihi cuntadiisa falyujlisuu ha fadhiisiiyo soo fadhiisa ha ku yidhaahdo fain lam yaqbal haddaanu aqbalayno sida aanu yeelin falyunaawilhu ha dhiibo minhu ay min aacaami cuntadii waxa uga dhiibo gacanta wuxuun hawgeliyo ayuu leeyahay waxaa xadiikan marka nebigu salawatulahi wasalaamu calayhi bulshada muslimiinta uu barayaa dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda toosan xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya iyoimaam muslimna kitaabu liimaan afartan iyo labo raqamka ibnu maaja fii sunanihi imaam axmedna fii musnadihi mujalladka koowaad afarqoafartaniyoanka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana yani bishir ibnu muxamed almarwasi raawiyatu cabdillaahi baa lagu magacaabay qaala ahbaranaa cabdullaahi bnu lmubaarak qaala wuxuu yidhi ahbaranaa abu yunas albasri xaatim ibni abi saqiira abu yunas albasri can ibni abi mulayka cabdullaahi ibni cubaydillaahi ibni abi mulayka qaala wuxuu yidhi qaala abuu maxduura mu'adinkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abu maxduura waa mu'adinkii maka ayaa wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya cinda cumara cumar ibnukhadaab agtiisaan fadhiya radia allaahu canhu id waqti jaa'a uu yimi safwaan ibnu umaya ninka la yidhaahdo wuxuu la yimi bijafnatin xeedho ayuu la yimi yaxmiluhaa ay xambaarsan yihiin nafarun koox fii cabaa'atin buste ay ku xambaarsan yihiin macnaha xeedho raashin laga soo buuxiyey oo kulul markii ay qaadi kari waayeen bay intay maro ay dhex dhigeen bay maradii afarta dacal ay hayaan cabaa'ada marka waa bustaha marka maro adag ayay xeedhada ku soo qaadeen fa wadacuuha markaasay dhigeen xeedhadii bayna yaday cumara cumar hortiisay dhigeen fadacaa cumaru cumar baa wuxuu u yeedhay naasan dad buu u yeedhay masaakiina oo masaakiin ah wa ariqaa'a addoommuu u yeedho min ariqaa'i nnaasi dadka addoommadoodiia ah oo xowlahu hareerihiisa joogay xeedhadii markii la soo dhigay dadkii cumar agtiisa fadhiyey ashraafta ahaa iyaga keliya uma yeedhine sida dabeeca ahaan lagu yaqaano aroosyada dadka uun raashinka helaya nin bariis helaya bariiska la siiyo saasoo kale ma samayno dadkii masaakiinta iyo addoommadii buu yidhi gacanta geliya ayib fa akaluu way cuneen adoomadii macahu cumar la jirkiisay cuneen uma qaala wuxuu yidhi cinda daalika arrinkaa agtiisu wuxuu yidhi facala allaahu biqowmin qoom ilaahay ha ku sameeyo sidaa iyo sidaa ow qaala wuxuu yidhi laxa allaahu qowman qoom ilaahay ha xumeeyo subxaanahu watacaala laxa allaahu ay qabaxa allaahu qowman qoom ilaahay ha xumeeyo qoomkaasoo yarqabuuna nacaya can ariqaa'ihim addoommadooda nacaya an ya'kuluu inay la cunaan macahum la jirkooda faqaala safwaanu safwaan baa wuxuu yidhi amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay subxaana wa tacaala maa narqabu ma nacayno yani canhum xaggooda arrintu nicitaan maahee walaakinaa laakiinse nasta'siru calayhim yani waannu ka sadbursanaynaa yaa maadaama cuntadii aanayna wada gaarin cuntadii fiicnayd intii fiicnayd uun baannu ka doorannae ma nacaynee baahida wixii baan nagu wada filnayn mar haddaanay nagu filnayna wanaagsan wanaagsanaa annagaa isu doorna marka maxaa la yidhaahdaa istisaarka yani af soomaali ahaan waa sadbursiinyo waanu ka sadbursannaa mooyaane ma nicbin nimanka ayib walaakinna laakiinse nastasiru waannu ka sadbursannay calayhim dushooda laa najidu heli mayno wallaahi ilaahay baan ku dhaarnay min adacaami dayibi cuntadii wanaagsanayd maa shay naakulu aanu cunno oo wanudcimuhum iyagana aanu ku quudinno aanu siino mar haddaanay nagu wada filnaanay annagaad intii wanaagsanayd cunnay ayagana dee waxaan u reebnay xoogaagii kalean u reebnay marka laakiin meesha nacaybkuma jiro nacaybkuma jiree tabarunbaa meeshan dhigtay wixii wanaagsanaa unbaanu naftayada u doornay mooyaane ma necibin buu ku yidhi cumar tamarta lafteedu waxa weeye wayu'iruuna cala anfusihim walow kana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun alimaam almisyi ayaa fii tahdiibi ilkamaal ku warinaya mujalladka saddexiyo soddonaad safxada toddobaatan iyo shan saxaxu alalbaaniyu raximah llahu tacaala fi ladabi almufrad ayuu ku saxiix yeelay isla xadiiskan yani riwaayo kale ayuu ku warinaya bukhaari fii saxiixihi oo markaa can cabdulaahi ibni maslama ibni qacnab alqacnabi uu ka warinayo baabun idaa nasaxa alcabdu lisayidihi wuxuu baabu yahay addoonkii hadduu u naseexeeyo sayidkiisii hadduu daacad u noqdaa laga wadaa xadaanaa ismaaciil ibnu aweys qaala xadaanii malik malik ibnu anas can naaficin mowla bni cumar can cabdilaahi bni cumar ana rasuul lahi sal aleh wasalam qaala wuxuu yidhi ina alcabda addoonku idaa nasaxa hadduu daacad u noqdo lisayidihi sayidkiisa hadduu daacad u noqdo oo wa axsana uu hagaajiyo cibaadata rabbihi cibaadada rabbigiina uu hagaajiyo falahu wuxuu leeyahay ajruhu maratayn ajarkiisu wuxuu laba jeer buu leeyahay imaamu muslim baa kitaabuliimaan ku warinaya afartan iyo saddex wamaalikna wuxuu ku warinaya fi lmuwada mujaladka labaad bayhaqi iyo keyrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed bnu salama albikindi qaala ahbarna almuxaaribiyu wa cabdiraxmaan ibnu siyaad almuxaaribi wasiqatun qaala xadaana salix ibni abi xay saalix ibni saalix ibni abi xayi yani ninka la yidhaahdo waa nin yani markaa siqa ah qaal wuxuu yidhi qaala rajulu ninba wuxuu yidhi rajulu min ahli khuraasaan iyo kitaabu lmanaaqib fii saxiixi lbuhaari ku sugan qaala rajulu ninba wuxuu ku yidhi licaamir caamir ashacbi ayuu wuxuu ku yidhi taabicigaas yaa abaa camar abaa camarow inna anagu nataxadau waxaannu ku sheekaysannaa cindanaa agtayada ina arajula ninku idaa actaqa hadduu xoreeyo ummu waladihi haweenaydii addoon tahaydee uu ka ilma dhashaday hadduu xoreeyo uma tasawajaha kadibna uu guursado kaana wuxuu ahaanayaa ka raakibi badanatin sidii neef hadyigii yani markaa uu waday ruux fuulay oo kaleu la mid noqonaya hadyiga xaramka loo wado yacnii waxaa fiican qofka haddaan xaajo iyo daruuro aanay ku kaliifin neefkii hadiga ah ee geela had wadaya xaramka in lagu qala aad doonaysa inaad korkiisii adeegsato ma fiicna ayib xadiiska nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh ka soo aroorayna ee nebigu ninka badanada wata uu ku yidhi weyxaka irkabha weylaka irkabha yacni waxay fuqahadu ay ku xambaareen axmed iyo imaamu shaafici iyo yacni isxaaq ibnu raawiya waxay ku xambaareen haddii xaajo iyo baahi aanay markaa u haynin haddii xaaje iyo baahi markaa u hayso waa inuu fuula imaam maalik laakiin isagu wuxuu yidhahdaa daruuro mooye ku fuuli maayo marka hunaaka farqun bayna alxaajati waadaruura marka hadduu haweenaydii addoonta ahaydee uu ka ilma dhashaday uu guursado waxaanu u naqaannaa bay yidhaahdeen nin hadyigiisii fuulay ayib oo gaadiid ka dhigtay qaala caamir wuxuu yidhi xadaanii abu burda abu burda ibn abi muusa alashcari baa ii warramay can abiihi aabbihi abu muusa alashcari buu iiga warramay can cabdilahi bni qays abu muusa alashcari cabdilahi bni qays baa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qaala lahum rasuulu llahi sal alla alih wasalam rasuulka ilahi wuxuu ku yidhi saxaabada alaaatun saddex lahum waxaa u sugnaaday ajraani laba ajar bay leeyihiin rajulun nin oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mida oo aamana binebiyihii nebigii sii rumeeyey wa aamana bimuxammadin sala allahu caleyh wasalam nin ahlu kitaab ka ama yahuudiya ama nasraaniya oo nebi maxamed salawaatullaahi wasalam nebigiisiina rumeeyey nebi maxamedna rumeeyey sida cabdulahi bnu salaam iyo raggii la midka ah raggaasi maxay leeyihiin laba ajar bay falahu ajraani laba ajar buu leeyahy waalcabdu lmamluuk addoonkii la mulkiyee lalahaana idaa addaa hadduu guto xaq allaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa iyo xaqa mawaaliihi iyo gacalkiisu xaqa ay ku leeyihiin yacnii isaguna sidaasoo kale wa ka saddexaad waxa weeye wa nin weeye kaanad ay ahaatay cindahu agtiisa amatun addoonba ahaatay yada'uha uu u galmoonayo fa addabaha wuu edbiyey fa axsana ta'diibaha edabteedii buu hagaajiyey wa callamaha wuu baray fa axsana tacliimaha tacliimteediina wuu hagaajiyey uma actaqaha waa xoreeyey fa tasawajaha markaasuu guursaday falahu ajraani laba ajar buu leeyahay kaasina masalada hadi iyo gaadiidn hadyigiisii nin fuulay oo gaadiidsaday buu la mid yahay masaladu maahee bal ninku hadduu haweenaydii uu ka ilmo dhashaday xorayn iyo guur uu isugu daro laba ajar buuba leeyahay marka waa ka dhacsantiinbuy xadiiska marka waxaa warinaya bukhaari baa fi saxiixii ku warinaya kitaabu ljihaad raqamka sagaashan iyo toddoba kitaabuulcilmina ku keenaayo yani wuxuu u baabaystay baabu yani yucallimu rajulu ahlahu haddii yani baabka ku saabsan ninku ehelkiisa inuu waxbaro xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo dadka la midkaa inuu waxbaro oo muxuu ka deliishanayaa wuxuu ka deliishanayaa haddii la yidhi addoontii ruuxu u eedbiye uu tacliimiye ajar buu ku helayaa xaaskiisiisaw min baabi awlaa maaha halkaasuu fiqiga bukhaari yani marka ka deliishanaya imaamu muslim kitaabu liimaan buu ku warinayaa raqamka qaala caamir wuxuu yidhi caamir bnu sharaxiil ashacbi waa taabicigii acdaynaakahaa waanu ku siinay masaladan cilmiga biqayri shayin shay la'aan baanu kugu siinay waxa adduunyaha annagoo aan kaa qaadan iyo dheef baanu masaladaa cilmigaa kuu faa'iidaynay waqad kaana wuxuu ahaa yurkabu waa loo fuuli jiray gaadiidka fii maa duunahaa masaladaa wax ka yar ayaa ilalmadiinati magaalada madiina xaggeeda loogu safri jir marka cidla ka qaado soo ma mar kasta oo cilmiga yani markaa wasaa'ilkiisu uu sii fududaado oo cilmigii uu bannaanka yaallo maxaa dhacaya waxaa dhacaya dadkii cilmiga inay ka saahidaan cilmigu waa wax qaaliya waa wax intaasoo xoolaa lagu bixinay nin ninbaa hal xadiis loo sheegaya hebel baa xadiiskaa nebiga ka maqlay bil buu u sii soconayaa ayib maantana isagoo raashinkii iska diyaarsan baa lagugu kari leeyahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu calaa abu kurayb shaykhu اljamaca qaala xadaana abu usama wa xamaad ibnu usama can yaziid ibni cabdillaahi can abi burda ibn abi muusa alashcari can abi muusa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal اllau aleh waslm rasuulka ileh wuxuu yidhi almamluuku addoonkii alladii kaasoo yuxsinu hagaajinaya cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisa hagaajinaya oo wayu'addii gudanaya ilaa sayidihi sayidkiisana u gudanaya alladii midkii furida calayhi lagu faral ee xuquuqa kaasoo min adaacati adeecidiiyo warkiisa inuu maqlo iyo wanasiixati inuu yani markaa daacad u noqdo lahu wuxuu leeyahay ajraani laba ajar buu leeyahay buhaari baa fii saxiixii ku warinaya isla xadiiskan laftiisa bayhaqina fi sunan mujaladka sideedaad sabxada labaya tobnaad buu ku warinaya xadiisku marka wuxuu inoo faa'iideynayaa addoonku xuquuqda ilaahayna uu ka soo baxo sayidkiisiina yacni markaa xuquuqdiisii uu ka soo baxo inuu laba ajar leeyahy qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaanaa abu burda ibnu cabdilaahi bni abi burda qaala wuxuu yidhi samictu abaa burdata abaa burdaan maqlay yuxadisu isagoo xadiiska ka tabinaya can abiihi aabihi oo abu muusa lashcari ah qaala wuxuu yidhi abu muusa radi allahu canhu qaala rasuululahi sal alla aleh waslem rasuulka ilahi wuxuu yidhi almamluuku yacnii addoommadii kuwii lalahaa lahu waxaa u sugnaaday ajaraani laba ajar idaa addaa hadduu guto xaqa allaahi xaqa alle subxaana wa fii cibaadatihi cibaadadiisa dhexdeeda uu ku leeyahay wixii xuquuqa ilaahi subxaana watacaala uu kugu waajibiyey maxaa yeelay xaqa wuxuu u qaybsamaa xaq ilaahay subxaana watacaala uu kugu leeyahay oo cibaadada in loo baraxtiro ah iyo xaq addoommadu ay kugu leeyihiin oo amase qaale wuxuu idhi fii xusni cibaadatihi cibaadadiisa yacnii wanaaggeedii hagaajiya iyo wa xaqa maliikihi iyo midkii mulkiyey xaqiisa alladii kaasoo yamlikuhu isaga hananayo mulkiyaya yani markaa xaqiisii hagaajiyey xadiiska sheekh wuxuu ku saxiixiyaalay fi ladab lmufrad baabun alcabdu raacin xubaabiya addoonkii waa mid la raaciyey oo mas iyo xil la saaray xadaanaa ismaaciil bn abi uweysin qaala xadaanii malik malik ibnu anas alasbuxi abu cabdilaahi imaami daar lhijra can cabdilaahi bni dinaarin can ibni cumara ana rasuula allahi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu idhi kullukum raacin dhammaantiin raaci baa tihiin dhammaantiin waxbaa laydin raaciyey oo mas-uuliyad iyo xil baa idin saar wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun kuwa la weydiinayo oo la su'aalayaa tihiin yacni can raciyatihi raciyadiisa yacni mid la weydiinayo fal falamiiru amiirkii alladii kaasoo cala annaasi dadka dushooda amiirka ka ahaa raacin ilaaliye weeye wa huwa isaguna mas'uulun mid la su'aalaya weeye can raciyatihi wixii la raaciyey baa la weydiinayaa mas-uuliyaddiisii iyo xilkii hogaanka iyo talada muslimiinta ee uu qaaday baa la weydiinaya warajulu ninkii raacin raaci weeye waa la raaciyey calaa ahli beytihi ahlu beytkiisa dushiisa wa huwa isaguna mas-uulun mid la su'aalaya weeye can raciyatihi raciyadiisa mid la su'aalaya wa wa cabdurajuli ninka addoonkiisuna waa maxalushaahidkiiya raacin mid la weydiinaya weeye calaa maali sayidihi sayidkiisa maalkiisaa la weydiinaya wa huwa isaguna mas-uulun canhu mid la weydiinayo weye alaa kullukum dhammaantiin raacin raaci baad tihiin qof walba waxbaa la raaciyey inuu ilaaliyana mas-uuliyaddeeda la weydiinaya laga dalbay wa kullukum dhammaantiina mas-uulun kuwo la weydiinayaa tiinoo la su'aalayo an raciyatihi wixii la raaciyey iyo xilka iyo mas-uuliyaddii la saar wuxuu keenayaa yacnii saaxibu samad mas-uuliyadda markuu tilmaamayo ayuu wuxuu leeyahy waxaa ka dhaxeeya xadiidkan waxay ku wadaagsadeen buu yidhi ishtarakuu fii ilaaqi alkalima alraaci calayhim in raaci lagu wada tilmaamay bay wadaagsadeen ayuu yidhi walaakin macaanii raciyatihim takhtalif laakiin macnaha ruux walba raciyadiisa iyo mas-uuliyadda la saaray looga jeedo ayaa kala duwan ayib wuxuu yidhi yani markaa faricaayat limaami alacdami xiyaadat shariica biiqaamati alxuduudi walcadli fi lxukmi ruuxa mas-uulka ah ee bulshada muslimiinta hogaaminayo madaxweynaha ah waxaa laga dalbay waxa inuu ilaaliya laga dalbay isaga waxa weeye waa inuu yacnii shareecada uu ilaaliyo shayga koowaad ee ku dhaaranaya waa ummadda diintooda inuu u ilaaliyo waa inuu xuduudda uu oogo waa inuu xukunkiisa uu ku cadaalad sameeyo khalqiga uu u garsooro oo cadaalad laga helo wa ricaayat rajuli yani ahlahu waxa weeye waa siyaasatu amrihim wa iisaali xuquuqihim waa inuu yani ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa uu faro ninku ehelkiisa uu faro xaquuqdooda iyo xaqooda uu gaadhsiiyo wa ricaayatu lmar'ati wa tadbiiru lbeyti waalwlaadi waalkhadami waalnasiixati lisawji fii kulli dalik ilaa khaadimkii uu ka soo gaadhay wa ricaayat lkhadimi waxa weeye waa xifdu maa taxta yadihi waalqiyaamu bima yajibu calayhi min khidmatin xadiidka imaam lbukhaari baa fii saxiixii ku warinaya raqamka imaam axmedna fii musnadihi mujalladka labaad waa xadiis aad iyo aad u weyn wuxuuna ka hadlayaa ruux walbo ilaahay subxaana wa tacaala masuuliyad iyo xil uu saaray mas-uuliyadda inuu guto in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli qala alimaamu raximah llahu tacala xadaana axmed ibnu ciisa qala xadaana cabdullahi bnu wahb almisri alqurashi mowlaahu ahbaranii makhramata ibnu bukayrin can abiihi bukayr can cabdilaahi ibni sacdin cabdulaahi ibnu sacd yani ninkan waxay dhahan waa majhuul laa yucraf xaafidku laakiin wuxuu yidhaahdaa yani waxa wey waa layin xadii ayb bukhaari wuxuu ku wariyaa yani wuxuu ka wariyaa fi ladab almufrad xadiiskan oo keliyuu ka wariya waana ninka sheekh albaani xadiiska uu ku daciifinayo mawla caaishata sawji nabiyi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata abaa hurayran ka maqlay yaquulu isagoo leh alcabdu addoonku idaa adaaca sayidahu sayidkiisa hadduu adeeco warkiisa yeelo faqad adaaca allaah ilaahay buu adeecay subxaana wa tacaala faidaa casaa sayidahu sayidkiisii hadduu caasiyo warkiisa uu maqli waayena faqad casa allaaha ilaahay subxaana wa tacaala ayuu caasiyey xadiiska abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya ieeoyoasa'i fii sunanihi aartirmidi fii jaamicihi waana daciifo dacafahu lalbaaniyu yani marka uu daciifiyey fii daciifi sunani abi daa'uud qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu man axaba an yakuuna cabdan wuxuu baabu yahay ruuxii jeclaystay inuu addoon noqdo ajarka ku jira darteed addoonnimada ruuxii jeclaysta qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa ismaaciil ismaaciil bni abi uweysin qaala xadaanii sulaymaan ibnu bilaal almadani can yunas ibnu yasiid alayli can isuhriyi moxamed ibni muslim ibni shahaab asuhri can saciid ibni musayib can abi hurayrata ana rasuula lahi sal alay waslm qaala wuxuu yidhi alcabdu lmuslimu addoonka muslimka idaa addaa hadduu guto xaqa allaahi ilaahay xaqiisa iyo wa xaqa sayidihi sayidkiisa xaqiisa hadduu guto lahu wuxuu leeyahay ajraani laba ajar buu leeyahay abu hurayra marka intan dambe leho waa mudraj waa min kalaami abi hurayra waladii nafsu abi hurayrata biyadihi allaha nafta abi hurayra ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay lowla aljihaadu fii sabiili illah haddaanu jirin jihaad alle subxaana watacaala dartii loo jihaadayo loo halgamayo iyo walxaju xaj haddaanu jirin iyo wabarru ummi hooyaday baarinimadeeda inaan u baarinimo sameeyo la axbabtu waxaan jeclaysan lahaa an amuuta inaan dhinto mamluukan anigoo addoona inaan dhintaan jeclaysan lahaa intan dambe riwaayadan way caddaysay inay tahay kalaami abi hurayra waladii nafsu abi hurayrata biyadih ayb waxyaabaha ee ku tusinaya hadalkani inaanu kalaamkii nebiga ahayn salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa laba shay inuu mudraj yahay waxaa ku tusinaya kalaamkani inuu nebiga ka sugnaado waa mustaxiil seebay mustaxiilu noqotay waxaa tusinaya waa laba shay shayga koowaad nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isagoo basharka ugu sharaf badan oo ugu karaamo badan inuu addoonnimo tawaliyaa yacni suurtagal maaha sooma qodob labaad waxaa xadiiska ku jirta iyo hooyaday baarinimadeeda haddee nebi moxamed hooyadiina waa dhimatay soo ma nebi moxamed ma noolayn islaannimana kuma dhiman dayib bal nebiga salawaatullaahi wasalaamu alayhi inuu qabrigeedii booqduu ilaahi weydiistay markaasaa loo ogolaaday inuu ilaahay dembidhaaf u weydiiyo ayuu doonay waa laga diiday nebiga salawatullahi wasalaamu calayh bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu muslimna imaam axmed fi musnadihi mujaladka labaad bayhaqi fii sunanihi mujaladka sideedaad raqamka labyotobnaad baabun laa yaquulu cabdii xubaab uu yahay ninkii sayidkaa odhan maayo addoonkaygii qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu cubaydillaah qaala xadaanii ibn abi xaasim can ilcalaa ibn cabdiraxmaan can abiihi cabdiraxmaan alxuraqi can abi hurayrata can nebiy sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu uhi laa yaqul axadukum midkiin yaanu odhanin cabdii addoonkaygii amatii addoontaydii yaanu odhanin waxaa la diidayaa kullukum dhammaantiin cabiidullaahi addoommadii ilaahay baa tihiin subxaana wa tacaala wa kullu nisaa'ikum dumarkiinna dhammaantoodna imaa'ullaahi addoommadii ilaahay weeye subxaana wa tacaala walyaqul ha yidhaahdo qulaamii igaarkaygii wa jaariyatii yacnii gabadhaydii wa fataaya wa fataatii yacnii wiilyarogaygii ama gabadhaydii yarayd ama igaartaydii ama igaarkaygii ha yidhaahdo laakiin maxaa la diidayaa lafdiga cabdi in la isticmaalo dhammaanteen baa waxaynu nahay addoommo ilaahay kullukum cabiidullaah soo ma bal nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi maqaamaadka ugu sharafta badan ee ugu qiimaha badan addoonnimaa lagu tilmaamay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xowla tabaaraka aladii nasla alfurqaana cala cabdihi waxyiguu soo degaya waa martabad iyo mansilo aad u sharaf badan oo qiimo badan dheelmintii habeenkii nebi moxamed salawatulahi wasalaamu caleyh la dheelmiyey waa martabad aad u qiimo badan addoonnimaan nebiga lagu tilmaamay xadiiska bukhaari baa fi saxiixii ku warinaya imaamu muslimna bayhaqi fii sunan mujalladka sideedaad raqamka saddexyo tobnaad waxaa laga qaadanayaa marka shareecadeennu waxay la dagaalamaysaa wax kasta oo muuqaal kibir iyo isla weyni ay ka dhalanayso ayaa lala dagaalamaya bedelkeedana waxay shareecadeennu ummadda ay ku rabaynaysaa tawaaduca isdhuldhigga naftiisa inuu qofku xaqiro yacnii haddii ilaahay kuu roya ayaa laynagu rabaynaya baabun hal yaquulu sayidii wuxuu baabun yahay ma odhanaya addoonkii isagu ma odhanayaa sayidkaygii xadaana xajaaj ibnu minhaal qaala xadaana xamaad ibnu salma can ayuub ibni tamiimata sakhtiyaani can ayuubin wa xabiibin wa hishaam yanii saddexdaasaa xabiib ibnu shahiid abu maxamed waa siqatun sabti can hishaam ibnu xasaan yanii hishaam ibnu xasaan alqurduusi isaguna waa nin siqa ah can muxamed ibnu siriin can abi hurayrata can اnabiy sal اllah aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa yaquulanna axadukum midkiin yaanu odhanin cabdii wa ammatii addoonkaygii iyo addoontaydii yaanu odhanin walaa yaquulanna yaanu odhanin almamluuku midkii lalahaa ee addoonka ahaana rabbii rabbiga yaanu odhanin iyo warabatii sayidadaydii yani markaa yaanu odhanin rabbigaygii sayidkaygii iyo sayidadaydii rabbii wa rabbatii yaan odhan walyaqul ha yidhaahdo fataaya wa fataatii igaarkaygii ama yani gabadhaydii wa sayidii wa sayidatii sayidkaygii iyo sayidadaydii ha yidhaah ayada lafteeda waa la diidi doonaa in la yidhaaho waa bannaan tahay laakiin waa laga wanaagsanya kullukum dhammaantiin mamluukuuna kuwo la leeyahay baad tihiin warabbu rabbiguna allaahu alle weeye subxaana wa tacaala xadiiska abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya alfaada qaarkood imaam axmedna fii musnadii mujaladka labaad buhaari fi ladabi lmufrad see laysu waafajinaya marka qur-aanka daahirkiisa waxaa ku soo aroortay nebiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina afdal salaati watasliim markii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramaya wuxuu yidhi irjic ilaa rabbika fasalhu maa baalu niswat allatii qadacna ydiyahunna jeelka markii la yidhi ka bax muxuu yidhi rabbigaa u laabo oo weydiiye rabbigayuuninkii boqorkaabaa loo jeedaa sooma rabbigaa u laabo oo weydiiye su ku saabsan dumarkii gacmahooda gogooyey maxay ahayd sababtay u gogooyeen maxay marka qur-aanka iyadoo rabbi la isticmaalay ayaa ku sugan marka waa laga wanaagsan yahay waa in la idaafeeya marka oo rabbulbeyt iyo yani rabbulqarya iyo yani waa in wax loo idaafeeya ama warabu haddii alla geliyo warabu allahu subxaana wa tacaala w qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaana musadad ibnu musarhad musadadun kasmihi qala xadaana bishr ibn اlmufadal qala abu maslama waa saciid ibnu yasiid ibnu maslama abu maslama can abi nadra mundir ibnu malik ibni qadaca can mudarif ibni cabdillaahi ibni shakiir qaala wuxuu yidhi qaala abii waa cabdullaahi ibnu shakiir indalaqtu waan baxay buu yidhi fii wafdi bani caamir wafdigii reer bani caamir anigoo ka mid ah ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga xaggiisaanu baxna faqaaluu waxay yidhaahdeen anta sayidunaa adigu sayidkaygii baa tahay nebigay u jeedaan qaala wuxuu yidhi asayidu allahu subxaanah sayid allah ah subxaana wa tacaala ayib qaaluu waxay yidhaahdeen wa afdalunaa fadlan wa anta adigu afdalunaa midka noogu fadliga badan baa tahay fadlan xagga sharafta iyo martabada iyo fadliga midka noogu fadli badan baa tahay wa midka noogu weyn baa tahay dawlan xagga deeqda iyo gacantana midka noogu weyn baa tahay qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi raawigii faqaala nebiyu wuxuu yidhi quluu biqowlikum hadalkiinna dhaha barhkii wala yastajriyannakum shayaanu shayddaanku laakiin yaanu idin duufsannin yaanu idin fitnayninoo carabkiinna waxaan xaq ahayn yaanu u adeegsanin walaa yatakidanakum jariyan yani yaanu ka dhigin carabkiinna miduu baadilka uu ku socodsiiyo shaydaanku yaanu ka dhigin ibnu kasiir isagu wuxuu yidhaahdaa yani yaanu ka dhigin jaryan yani min alwukalaa'i warusul kuwa uu wakiishoo carabkooda afkooda uu ku hadlo yaanu idinka dhigin nebigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi quuluu dhaha biqowlikum hadalkiina dhaha walaa yastajriyannakum shaydaanu shaydaanku yaanu idin duufsanin carabkiinna yaanu baadil ku socodsiinin nasaai baa fii sunani ku warinaya fii sunani kubra abu daauudna fii sunani ibnulqayim fii saadi lmacaad fii hadyi khayr alcibaad mujalladka saddexaad iyaqamka muxuu u diiday nebigu sayid waa yahay oo waxaa sugan ana sayidu waladi aadam aadam intuu dhalay sayidkoodii iyo hormuudkoodii baan ahay walaa faqra yacnii faanna kuma jiro ka badbadani kuma jirto laga badbadinayo halkanna wuxuu yidhi sayid ilaahay baa ah muxuu diidayaa waa sayidka xaqiiqadiisii in lagu xambaaro ruuxa bini'aadamku xaajooyinkooda iyo dantooda ula qasdaani waayo waa alle subxaana wa tacaala marka sayidka xaqiiqiga waa alle subxaana wa tacaala amaa sayidnimada nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayhi waa mid muqayada oo ku kooban basharka dhexdiisa ku kooban wahay ayb qodob labaad buu u diidayo nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi wuxuu saxaabada ku tarbiyaynayaa wax kastoo quluwi iyo xadgudub ku jiro ammaan dheeraadii uu ku jiro inuu yidhaahdo warjooga okaadiya ka jooga waxaa sugan nabigeena salawatulahi wasalaamu aleyh ka sugan baa waxay tidhi haddii nabi maxamed ilaahay uu soo badbaadiyo nadar ilaahay waxaan ku galay oo duulaanka uu ka soo noqdo inaan durbaan aan nabiga dushiisa aan ku garaaco xogaa geeraarana aan tiriyo buraanbur sugaanta malaha dumarka ee mxuu geeraar ma la odhan jiray mise iyaga buraanbur bay ahayd haddii kala duwo buraanbur iyo guurow iyo gabay iyo waxbay u kala yaqaanin dadka suugaanta waa inaan buraanbur tiriya bay tiri markaa gabaygeedii nebigu wuxuu yidhi nadarkaaga oofi gabaygeedii waxaa ka mid ah wa fiina nebiyun yaclamu maa fii qadin waxaa mida ah, nebi og waxa berrita dhici doona nebi og baa naga mid ah wuxuu yidhi dacii haadihi waquulii biladii kunti taquuliin warkan jooji nebiga waxa berrito dhacaya og baa naga mida wixii ka horreeya aad lahayd dhebuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh laa yaclamu maa fii qadin ila allaahu subxaanah waxaa berrito dhacaya ilaahay uunbaa og ee cid kale ma oga dabaraani baa fi saqiir ku warinaya yacnii sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay aadaabu marka dadka qaarkood baa waxa laga yaabaa gobol inay yidhaahdaan ammaanta nebi maxamed baa la diidan yahay nebi maxamed ammaan sax dhib ma leh laakiin ammaanta laguu diidan yahay waxa weeye waa quluwi iyo xadgudub iyo inaad yani xadkii aad dhaafisaa lagu diidan yahay isagaana diiday nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh qaala almusanifu raximah allahu tacaala baabu rajuli raacin fii ahlihi baabun ay hada baabun weye alrajulu ninku raacin wuxuu raaci ka yahay fii ahlihi ehelkiisuu raaci ka yahay mas-uul buu ka yahy waa la weydiinaya xadaanaa caarim qaala xadaanaa xamaad ibnu sayd can ayuubi bni abi tamiimata sakhtiyaani can naaficin can ibni cumar mawla bni cumar can ibni cumara qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi kullukum dhammaantiin raacin raaci baad tihiin waxbaa laydin raaciyey wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun yacni waxaa la weydiinayaa ruux kastaba waxaa la weydiinayaa can raciyatihi wixii la raaciyey ee inuu xifdiyo ilaaliya laga dalbay ayaa la weydiinaya faalamiiru amiirkiiyo madaxweynihii muslimiintu raacin waa raaci wa huwa mas-uulun waana la su'aalayaa la weydiinaya warajulu ninkiina raacin raaci weeye calaa eh-, ahlihi ehelkiisa ayuu raaci ka yahay oo la raaciyey wa huwa mas-uulun waana la weydiinaya mas-uuliyadda waalmar'atu haweenaydiina raaciyatun raaciyad weeye calaa beyti sawjihaa guriga ninkeeda raaci ka tahay wa hiya mas-uulatun mid la su'aalayo la weydiinayo kah alaa wa kullukum dhammaantiin baraaruge raacin raaci baa tihiin wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun la weydiinaya can raciyatihi raciyadiisi wixii la raaciyey ruux walba mas-uuliyaddii iyo xilkii la saaray ayaa la weydiinaya ilaahi subxaana wa tacala agtiisa in mas marka aan la yaryaraysane ruux walba mas-uuliyaddiisa iyo xilka ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray uu ilaaliyo oo xifdiyaa loo baahan yahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana musadad ibnu musarad xadiiska hore bukhaari fii saxiixihi imaamu muslimna isagana qaala imaamu raximah llahu tacala xadaana musdad ibnu musrad qaala xadaana ismaaciil ibnu ibrahim ismaaciil ibnu ibrahim ibnu culaya qaala xadaana ayuub ibn abi tamiimata sakhtiyani can abi qilaaba cabdullaahi ibnu zayd aljarmi can abi eh, sulaymaan ibnu malik abi sulaymaan waa malik ibnu lxuwayris can abi sulaymaan maalik ibn alxuwayri saxaabiga layidhahdo qaala wuxuu yidhi atayna nebiya sal alla aleh wasalam nebigaan u nimi wa naxnu annagoo shababatun dhallinyaro ah wa naxnu shababatun annagoo dhallinyaro ah mutaqaaribuuna isku dhowdhow xagga da ahaanna way isku dhowaayeen xagga cilmiga iyo wixii nebi moxamed ay ka qaateenna maalmo go'aan baybay la joogeenoo way isu dhowaayeen oo lafdiga abu baa wuxuu odhanayaa mutaqaaribuuna fi lcilmi xagga cilmigaanu isaga dhoweyn lafdiga muslimna wuxuu leeyahy mutaqaaribuuna fi lqiraa'a fa aqamnaa waxaanu ku nagaanay cindahu cinda nebiy sal alla aleh wasalam nebiga agtiisa waxaanu ku nagaanay cishiriina leylatan labaatan habeen fadanna wuxuu maleeyey nebigu anna ishtahaynaa yacnii inaannu u hilownay oo aannu jeclaysanayno ahaliina ehelkayagii inaannu u hilownay oo aannu jeclaysanayno fa wuxuuna weydiiyey nebigu caman cidoo tarakna aanu ka nimi oo fii ahliina ehelkayagii dhexdoodii aanu kaga nimi ayuuna weydiiyey nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh fa ahbarnaahu markaasaannu uga warrannay wa kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh rafiiqan mid turitaan badan buu ahaa nebigu sala allah caleh wasalam raxiiman oo badan aad u badan buu ahaa nebigu bal ilaahay subxaana watacaala mabaadida uu u soo diray baaba raxmad ahayd wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiisun calayhi maa canitum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim faqaala nebigu wuxuu yidhi irjicuu laabta ilaa ahliikum ehelkiinnii ku laabta facallimuuhum bara diinta bara wamuruuhum fara samaha iyo wanaagga fara wasalluu tukada buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh kamaa ra'aytumuunii usallii sidaad aragteen anigoo u tukanaya u tukada buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh faidaa xadarat isalaatu salaadu markay soo xaadirto salaadu idiin gasho falyu'adin lakum haydiin aadaamo axadukum midkiin haydiin aadaamo walya'ummakum haydin tujiyo yacni akbarukum midka idinku weyn haydin tujiyo maxaa loo odhan midka qaarigaa haydin tujiya maa hiya sabab sababtu maxay tahay haddee waan soo sheegnoo mutaqaaribiina fi lcilmi wa fi lqiraa'a riwaayada muslim nimanku xaggii cilmigii iyo qiraa'adii kuma kala yacni markaa weyna saa marka waxaa masiyo kaleoo lagu kala rajaxo waxay noqotay marka dhankii da'da in lagu kala hormariyo xadiiskani marka waa asal ka mida ah qawaacidda nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni salluu kamaa ra'aytumuunii yani xadiiska qaacidada ee salaada nebi moxamed salawatulahi wasalaamu calayh qawlna waa ku caddeeyey ficilna waa ku caddeeyey bal intuu mimbarka fuulay buu wuxuu yidhi sidaa waxaan u yeelay litacallamuu salaatii salaadayda inaad barataan waliya'tama bikum man kaana bacdakum cidda idinka idinka dambaysaana ay idinku dayato xajkana wuxuu yidhi khuduu cannii manaasikakum buu yidhi nebigu salawatulahi wasalaamu calayh xadiiska nasaai baa fii sunanihi ku warinaya ibnu khusayme fii saxiixi mujaladka koowaad raqamka ah saxaahu alalbaaniyu raximah allahu tacaala fi lirwa ayuu ku saxiix yeelay raqamka qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu almar'atu raaciyatun baabun ay hada baabu way almar'atu haweenaydii raaciyatun yacni mid raaciyadu wax la raaciyey waay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abulyamaan waa xakam ibnu naafic qaala ahbarana shucayb huwa bni abi xamsa can suhriyi moxamed ibni muslim bni shahab suhri qaala ahbarana salim ibni cabdillaahi can ibni cumar anahu samica rasuula lahi sal allau aleh wasalam yaquul ibnu cumar wuxuu nebiga ka maqlay isagoo leh kullukum dhammaantiin raacin raaci baa tihiin qof walba waxbaa la raaciyey inuu ilaaliyo xifdiyana laga raba wa kullukum dhammaantiinna mas'uulun kuwo la weydiinayaa tihiin can wixii la raaciyey alimaamu imaamkii raacin waa raaci wa huwa isaguna mas'uulun mid la weydiinayo weeye can raciyatihi raciyadiisii baa la weydiinaya wixii la raaciyey hadday ogaan lahaayeen ragga xilalka iyo jagooyinka u tartamaya ee adduunyada u loolamaya haday ogaan lahaayeen ilaahay agtiisa waxa masalo iyo su'aal u taalla yani xil iyo mas-uuliyad kumaanay degdegeen wuxuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh warajulu ninkiina raacin waa raaci fii ahlihi ehelkiisaa la raaciyey xaaskiisii iyo carruurtiisii ayaa la raaciyey waalmar'atu haweenayduna raaciyatun mid la raaciye weeye fii beyti sawjiha guriga ninkeeda waalkhaadimu ninkii khaadimka ahaana fii maali sayidihi xoolaha sayidkiisaa la raaciyey wuxuu yidhi samictu haaulaa'i kuwaasaan ka maqlay kelimaadka can nebiyi sal alla aleh waslem nebigaan ka maqlay ayaa ibnu cumar yidhi wa axsabu nebiya sal alla aleh waslem waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi waarajulu ninkana waxaa la raaciyey fi mali abiihi xoolaha aabbihii baa la raaciyey yacnii wiilkii isagana xoolihii aabbihii inuu ilaaliyo oo mas-uuliyadda iyo xilka uu qaado ayaa isagana la raaciyey waxaad arkaysaa shareecadeennu qof kasta oo muslima xil iyo mas-uuliyad bay saartaa qof howla'aani ma jiro hawsha ugu muhiimsan ee bulshada muslimiinta sharaaixda iyo qaybaha ay ka kooban tahay ugu muhiimsan dumarka haya waa wasiirkii daakhiliga xil iyo mas-uuliyad aanay cid kale qaadi karin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray nebiguna salawaatuulahi wasalaamu caleyh uu ku aaminay waa jawi mulaa'imua ah oo iyada u habboon adiga maanta haddii carruurta lagaaga tago saacad keliya haddii lagaaga tago maxaad samaynaysaa midaad disho midaad muxuuha aad dhigad kala daasho midaad xidho baad ka samayn illa waxaan waad baran ayada way ku ciyaari way ku qaylin waxa dusheeda saaran bay qubi way jiidhi dulqaad iyo sabir bay u leedahay shafaqo iyo naxariis baa qalbigeeda loo geliyey laakiin adiga waa ka kan tahay qaybta qallafsanaanta adiga ninka loo dhiibay saa marka mas-uuliyadaasaaba ilaahay subxaana wa tacaala uu saarayo waxaa loogu talagalay inay barbaariyaan oo soo saaraan jiilalkii berrito ummadda hogaamin lahaa inay soo saaraan mas ay hayaan baa ka weyn marka waxaan maanta gaaladu ugu yeedhaysay kootada kootadiinni ay meel walba la taagan yihiin mas-uuliyadda saaray baa ka weyn qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu man sunica ilayhi macruufun falyukaafi'hu wuxuu baabu yahay man sunica ilayhi ruuxii loo sameeyo macruufun same iyo wanaag ruuxii loo sameeyo falyukaafi'hu yacnii haw abaalgudo ruuxii wanaagga uu sameeyey haw abaalgudo ayuu leeyahy nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh xadana saciid ibnu cufayrin yani saciid ibnu cufayr yani waa saciid ibnu cufayr waxaa loo nisbeeyey nusiba ilaa jaddi waa saduuqun iqatun min aclaami اnnaas biاlansaabi wاlahbaari اlmaadiya wa ayaami اlcarab qaala xadaanii yaxya ibnu ayuub alqaafiqi can cumaarata ibni ghaziya can shuraxbiil mowla alansaariyi can jaabir bni cabdillaahi alansaari qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi man sunica ruuxii loo sameeyo ilayhi xaggiisa macruufun wanaag ruuxii loo sameeyo falyujsi haka abaalgudo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man sunica ilayhi ruuxii loo sameeyo macruufun wanaag iyo ruuxii loo sameeyo falyujsi haka abaalgudo buu nebigu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayhi fain lam yajid haddaanu helayn maa yujsiihi wuxuu kaga abaalgudo haddaanu helayn falyusni calayhi ruuxii wanaagga u sameeyey ha ammaano fainahu idaa anaa calayhi hadduu ammaano faqad shakarahu yanii hadduu ammaano ruuxii wanaagga u sameeyey wanaaggii loo galay yacni wuu ka shukriye wain katamahu hadduu qariyana faqad kafara yacnii nicmadii iyo wanaaggii loo galay wuu ku kufriye ixsaankii buu qariye waay waman taxallaa ruuxii isku qurxiya bimaa lam yucda waxaan la siinin fa waaba isagoo labisa labistay thawbay zuurin laba maro oo beena ayuu labistay wuxuu isku qurxiyey waxaan la siinin buu isku qurxiyey cilmi aanu lahayn buu sheegtay dayib xoolo aanu lahayn buu sheegtay magacaanu lahayn buu sheegtay laba maro oo beena ruuxu dusha ka huwaday maxay u tarayaan waxba u tari maayaan xadiiska ku jira shuraxbiil ninka la yidhaahdo waa shuraxbiil ibnu sacad abu sacad almadani ninkaasaa ku jira waa saduqun ikhtalada biaakhira ikhtilaad baa ku dhacay markii dambe laakiin xadiiska waxaa warinaya abu da'ud baa fi sunanihi ku warinaya afarkunsideed raqamka ah wuxuuna leeyahay xadaanaa cumara ibnu qasiya yani xadaanii rajulu min qowmi can jaabir ibni cabdillaah iyadoo shuraxbiil aan la sheeginoo yani ninka majhuulka ah ayuu ku jiro abu daauud fii sunanihi markuu xadiiska uu tilmaamay wuxuu yidhi yanii can cumaara xadiiska markuu tilmaamay sanadkiisiibu wuxuu kadib u caddeeyey wuxuu yidhi can cumaara can shuraxbiil can jaabirin kaannahum waxaad moodaa karihuu inay necbaysteen oo falam yusamuuhu aanay magacaabin laakiin wuxuu leeyahay xadiisku mutaabaco imaamu tirmidi uu fii jaamicihi uu ku warinayuu leeyahay raqamka yacni can ismaaciil ibni cayaash can cumaarata ibni ghaziya can abi subayrin can jaabir bni cabdillaahi can nebiy sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi man ucdiya cadaa'an oo fawajada falyujsi ruuxii yacni markaa wax la siiyo oo wax loogu deeqo oo heli kara marka wuxuu kaga abaalgudo ha ka abaalgudo waman lam yajid falyusnii ruuxaan heli karayna ruuxii abaalka u galay ha ammaano waman asnaa faqad shakara waman katama faqad kafara waman taxallaa bima lam yucdah kaana ka laabisi sawbi zuurin noocaas abu daawuud wuxuu warinayaa raqamka ah min xadiisi asmaa binta abi bakar baa waxay tidhi haweeney baa waxay tidhi haween kalaa layla qabaayoo dangaladay ah marka waxaanu ninkaygu isiinin ma isugu qurxin karaa waxaanu ninkaygu isiinin ma isugu qurxin karaayo ma odhan karaa ninkayga ii keenay nebigu wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh almutashabbicu bima lam yucda ka laabisii zurin waxaan la siinin ruuxuu iska dhirjiya laba maro oo beena mid xidhay buu la yahay ruux xidhay buu la mid yahay waana sameeyaan dumarku ya waxaa laii sheegayay mid laba dumara nin wada qabo oo intay maraykan ka timi ay tiri reerkii baan soo booqanaya markay reerkii u tagtay kenya deganaa afrika deganaa in u tagtay bay suuqa waxay ka sii qaadatay shan boqoloo bulkaatiya ah. meel walba bulkaati ma iskaga sii jebisay tii kalea u qada samaysay markay maradii iska dhigtayba waa indha daraan darta ninkii bay telefoon ku qayraamiso waxay tidhi haweenidaada waxaa dahab far walba ka lushay iyo aniga biilka yar aad igu silciso labadaasi iswaafaqi maayaane warqadaydii ii soo dir gabadhii wax kasta oo waa lagu akhriyey waa la kari waaye ile bulkaati bay aragtay dahab bay u haysata ilaa gurigaasi uu ku burburay marka waa sameeyaan nebigu wuxuu leeyahy salawatullahi wasalaamu caleyh ruuxii wanaag idiin gala u abaalguda buu leeyahay xadaana musaded ibn musarad qaala xadaana abu cawaana wadaxi bnu cabdillahi alyashkuri can alacmash sulaymaan ibni mihraan alacmash can mujaahid ibni jabr almaki can ibni cumara qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal alla aleh man istacaada billah ilaahay subxaana wa tacaala ruuxii idin magangeliya oo alle subxaana wa tacaala idinka magangalay ka dhigan tahay faaciduuhu magangeliya waman sa'ala billaahi ilaahay subxaana wa tacaala ruuxii wax idinku weydiistana fa acduuhu siiya buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh waman ataa ruuxii idinla yimaada ilaykum xaggiinna macruufan wanaag same iyo wanaag ruuxii idiin fidiyana fakaafi'uuhu u abaalguda buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh fain lam tajiduu haddaydaan helayn fadcuu lahu u duceeya xoolo iyo gacaad siisaan iyo galad aad u gashaan haddaad weydaan ducada ha kaga baqaylana buu leeya nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh xataa yaclama ilaa uu ogaado ruuxani an qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalgudeen abu daa'uud baa fii sunanihi ku warinaya mar kale wuxuu yani raqamka ayuu ku warinaya ibnu cabaas wuxuu wariyaa lafdi ah yacnii man sa'alakum biwajhi illaahi fa acduuhu alle wejigiisa ruuxii wax idinku weydiista siiya buu leeyahay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi dayib waman ataa ilaykum macruufan fakaafi'uuh ruuxii macruuf iyo wanaag idiin galana u abaalguda buu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu calayh waa baabka haddaynu soomaalinahay inagu yar maxaa inagu qofkii abaalka uu ku galay shukran xataa aad u quudho waa nagu yarta iska dhaqaaqi jeebku iska gashan waa iska tegaya war qofkan haddaadan xoolo aad siiso ugu abaalguddo aadan haynin u ducee ducadu maxay ku yeeli waxba ku yeeli mayso nebigu u ducee buu leeyahay man qaala liakhiihi jasaaka allaahu khayran faqad ablaqa sanaa ilaahay khayr ha ku siiyo ruuxii walaalkii yidhaahda ammaantii waa gaadhsiiyey buu nebigu leeyahay salawatulahi wasalaamu calayh qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man lam yajid ilmukaafa'a falyadcu lahu ruuxaan helin wuxuu ruuxa ugu abaalgudo xoolo u helin ha u duceeyo xadana musa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadana xamaad ibnu salma can haabit ibnu aslama albunaani can anas ibni malikin ana muhaajiriintii qaalu waxay dhn yaa rasuulala rasuulka ilaahiow dahaba alansaaru ansaartii waa la tageen biljri kullihi nimankii ansaareeda ajar dhammaantii way la tageen adigay ku soo dhoweeyeen islaamnimadii iyo iimaankiibay u degdegeen yacnii naftoodii iyo xoolahoodii bay diinta ku difaaceen xoolahoodii bay noogu deeqeen qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya ajarkii lama tegin ma dacowtum allaha lahum intaad ilaahay u baryaysaan oo u ducaynaysaan wa asnaytum calayhi aad ku ammaanaysaan bihi ay bilkhayri khayrka aad ku ammaanaysaan intaad khayrka ku ammaanaysaan ama aad u ducaynaysaan waad la wadaagtaan buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi baabu man lam yashkur innaas baabun ay hada baabun wuxuu baabu yahay man lam yashkur innaasa dadka ruuxaan ku shukriyin aan mahadin yani iyo wixii ku soo arooray xadana musa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadana rabiic ibnu muslim qaala xadana maxamed ibnu siyaad can abi hurayra an nabiyi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yashkur allaha ilaahay subxaana watacaala kuma shukriin man laa yashkuru nnaasa ruuxaan dadka ku shukriin oo abaalka iyo galada iyo gacanta bini bini'aadamku u galay aan dadka uga abaalcelin aan uga mahadnaqin oo uga abaalgudin ilaahay kuma shukurin subxaana wa tacaala haddaad rabto marka inaad ilaahay subxaana wa tacaala ku shukrido waa inaad abaalka dadku ay ku galeen aadan ku jasaarin rag baa la soo barbaariyey iskaba dhaaf adduunyo iyo xoolo laysa siiye wax bini aadamka loogu deeqo waxaa ugu yacni ugu qiimo badan cilmiga sharcigoo lagu baro kuwii cilmiga sharciga la barayay ee xalaqaadka cilmiga lagu tarbiyeynayay ee funuunta cilmiga culimada ka qaatay baa maanta culimadii ka badbaadi ladahay qaarna dilay oo laayey qaarna waxa weeye ay ka baxsan la'yihiin marka nebigu salawaatullaahi wasalaamu alayhi wuxuu leeyahay ruuxaan yacnii dadka ku shukriyin abaalka ay u galeen ilaahayna kuma shukriyin subxaana wa tacaala wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab wacala wabillahi towfiiq